Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. allahuma laa sahla ila ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxasna ida shi'ta sahla waa kitaabkeennii alshamaa'il almuxamadiya waa darsigii labaad wuxuu sheekhu leeyahay raximahu allahu raxmatan waasica wanafacana allahu biculuumih xadaana muxamed ibnu bashaar yacni alcabdi qaala xadaana muxamed ibnu jacfar qaala xadaana shucba can abi isxaaqa qaala samictu albaraء bni caasibin radia allahu canhu yaquul kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rajula marbuucan baciida ma bayna almankibayn cadiima aljummati ila shaxmati udunayh calayhi xullat xamraa ma ra'aytu shayئan qad axsana minhu waa baabkii koobaad baynu weli ku jirnaa waana xadiiskii saddexaad waxaa la sifaynayaa waa rasuulkeennii kariimka ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh tilmaamuhuna waa tilmaamihii muuqaalka ahaa wuxuu sheekhu yidhi xadaanaa maxamed ibnu bashaar waa bundaar sheekhii la jiray moxamed ibnu jacfar buu ka warinayaa qundar baa laydhaa shucbata ibnu alxajaaj albasri wuxuu ka warinayaa can abi isxaaq asabiici abi isxaaq asabiici oo taabicina wuxuu ka warinayaa baraa ibnu caazib radia allahu albaraa ibnu caasib wuxuu leeyahay dhowr xadiis oo xilliyadii nebigeenna iyo quruxdiisii uu si aad iyo aad u qurux badan u tilmaamayo marka laba ahaan buu keenayaa biidni illaahi tacaala xadiidka hore wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa rajulan ayuu ahaa nin marbuucan gobol ah xagga dherarka waa dhexdhexaad baciida maa bayna almankibayn baciida wuxuu kala fogaa maa bayna almankibayn waa marka la takbiiriyo ee baciida laydhaa bucaydana waa lagu soo arooriyey oo tashiir ah bucayda wuu kala yar fogaa maa bayna almankibayni labada garab waxoogay buu kala yar durugsanaa cadiima aljummati timihiisa laalaada ee ka deganina aad bay u weynaayeen ilaa shaxmati udunayhi ilaa dacasha dhegta dhegta dacasheeda laalaada ayay gaadhayeen calayhi waxa uu xidhnaa xullatun buu xidhnaa isku joog xamraa'u oo cas maa ra'aytu maan arag buu leeyahy baraa shay-an wax maan arag qaduu weligay oo hore axsana minhu xulladda iyo quruxda iyo timaha cid ka qurux badan weligay indhama saarin buu yiri radia allahu tacaala canhu xadiidkani waa xadiid saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey kaana rasuuluullaahi rajulan ereyga rajulan haddii sidaa lagu macneeyo waxay noqonaysaa muqadima wuxuu ahaa nin marbuucan markaa keligeed la macnayn maayo waayo nebigu inuu nin ahaa saxaabina odhan maayo adigana laguu sheegi maayo laakiin waxa loo socdaa waa gogoldhigo kaana rajulan wuxuu ahaa nin marbuucan oo gobol ah rabcana waa inagii soo marnay tafsiirka waxaa ka fiican in la ydhaha kaana rasuuluullaahi sala allahu caleh wasalam rajilan oo jiimka la kisreeyo rajilan markaa timi bay u laabanaysa kaana rasuuluullahi sal ly salam rajilan shalayna waa soo marnay time dhexdhexaada oo aan adayg jidhiidhana ahayn yilix dabacsanna aan ahayn waana tafsiirka labada fiicanoo axaadiis badan baa ina soo mari doonta kaana rasuuluullaahi sala allahu caleyh wasalam rajilan ama rajila shacri timihiisu miday dhexdhexaad yihiin oo aanay adkaynna aadna u dabacsanayn tafsiirkaasaa wacan waxaa xoojinaya ibnu xajar alhaytami iyo mulla cali alqaari labaduba tafsiirkaa dambey qaadanaya waxay leeyihiin axaadiista kale ayaa macnaynaysa in timihii loo jeedo marka waxay noqonaysaa sitimiisu caynkaasi ahaayeen xagga dherarka iyo qotonkana marbuucan buu ahaa dhexdhexaad waynu soo marnay dhexdhexaad kala bara inaanu ahayne inuu xigay xagga dherarka lagu tirin karo baciidu maa bayna almankibayn ama baciida maa bayna almankibayn marka baciid haddii la yidhaahdo aad buu u kala fogaa labada garab haddii la taskhiiriyana bucayd in yar buu kala duruufsanaa labada garaboo kala duruufsannaa waa kinaayatun can ilquwa awood qof leh oo xoog ilaahay u dhaliyey ayuu tilmaamayaa cadiima aljumma jummadu waa timaha laalaada cadiima waxa weynaa aljummati timihiisa laalaada oo ilaa shaxmati udunayhi ilaa laga gaadhayo dacasha waxaa inagunu idhaha dacasha waa dacasha yaree laalaada ayaa waxaa la yidhahdaa shaxmat uludun ilaa halkaa la gaadhsiinayo axaadiistaynu arki doonno ee faraha badani waxay ku kala duwan yihiin timihii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskani wuxuu tilmaamay inuu nebigu lahaa jumma ugu horrayn waxaad kala farqidaa aljumma iyo alwafra iyo allamma aljumma waxa weeye timaha dheer ee garbaha ku dhacay hadday doonaanna garbaha dhaafay aljumma laydhaa kuwa waa kuwa ugu dheer kuwa ku soo xigaana waxaa laydhaha alwafra waa inay dhagaha dhaafaan hoosu dhaafaan garbaha caaradooda gaadhaan garbaha caaradiisa hadday gaadhaan waa wafra hadday dhagaha uun soo gaadhaanna waa limma waa limma waa tafsiirka ugu xooga badan tafaasiir badan way jirtaa oo kale laakiin sidaasaa ugu xoog badanoo culamaau luqa waxay idhahdeen waxa ugu badan alwafra waa timaha garbaha ka degay waxaa ku soo xiga aljuma aan idhaahdo aljuma ugu dheer alwafra ku xigta allima waa timaha ugu gaaban axaadiista soo aroortay waxay tilmaamaysaa kaana shacruhu bayna udunayhi wa caatiqih timaha nebigu waxay u dhexeeyeen labada dhagood iyo degta xadiis kale wuxuu odhanayaa kaana fowqa aljumma wa duuna alwafra xadiis kale wuxuu odhanayaa kaana ilaa ansaafi udunayhi labada dhagood kale barhkoodu taagnaa mid kale wuxuu odhanayaa laa yujaawisu shacrahu shaxmata udunayhi timaha nebigu may dhaafi jirin dacasha dhagaha mid kale wuxuu odhanayaa kaana lahu shacrun yadribu ilaa mankibayhi iyo axaadiis kaloo badan intaasoo xadiis waxay ka warramayaan timihii nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafna ma jira iyo iska horimaatine nin walbaa wuxuu ka warramay xaaladaha kala duwan xaaladda nebigu sii yara daayo ama safar u baxo ama jihaaduu galo ee timihii ilaabo garbahay gaadhayeen xaaladda uu timaha goosta u gaabsadana dhagaha ayaanay dhaafayn xaaladday dhexdhexaad tahay ee aanay dheeraanna gaabnaanna meesha dhexa istaagaysa marka ikhtilaafu riwaayaat waa ikhtilaafu alaxwaal xaaladaha kala duwan ayay ka warramayaan waxaa ku sii ka warramay calayhi xullatun xamraa nebigu wuxuu qabay xullad cas isku joog isku joogu waa maro hoose iyo maro sare waa gunti iyo go' oo wixii dusha la saarayay iyo intii hoosta laga xidhanayay noocii la doono ha loo tolo ama ha loo tafsiiliyo innaga haddii dhallinyarada la yidhahdo isku joog safaari buu markiiba u fahmayaa marka wuxuu odhan nebigu safaari buu tushayo curfigeennaa safaaray tilmaamaya isku jooge labadii maree islehba waxaa shardiya inay labada mare isku midab yihiin oo isleeyihiin masale haddaad maro sare oo shaada iyo mara hoose surwaala xidhato oo isleeyihiin xulla waa la odhanaya haddaad laba go' hilaabato oo isleeyihiin waa la odhanaya macawiis iyo shaadh iyo wax la mida oo isu eeg xulla wey marka xulla waa laba shay iyo wixii ka badan oo isu eeg xamraa'u oo cas halkaa wuxuu ka qaatay alimaamu shaafici raximahullah marada cas walow dhiinba ha noto tikhileh inaan la diidaynin waayo nebigaa xidhnaa saxaabo kalena way wariyeen jaabir ibnu samura wariyey abi rimsa wariyey abi juxayfaa wariyey axaadiis badan baa ku soo aroortay sidaa ogeed wuxuu yahay culimmadu mid way isku raacsan marada casaankii haddii casaanka wax weheliyaan oo midaba kale weheliyaan caddaan iyo madow wax ku jirjiraan hadal male iyadu waa la ogoliyey casaanka aanaaana wax kale tarrixin ayaa culimmada qaar diideen sida madhabu imaam axmed ibnu xambal iyo madhabu abi xaniifa axaadiisna way deliishadeen uu ka mid yahay naha nebiyu sala allahu caleyh wasalam can libaasi alxumri maryaha cascas buu nebigu diiday xadiis kaloo abi daa'uud warinay way deliishadeen nebiga nin baa u yimi wuxuu xidhnaa laba goo cascas salaam buu ka qaaday salaantii wuu ka radii waaye marka waxaa lagu fasiray inuu diidanaa maryaha xidhan yahay amaa madhabu imaam shaafici wa madhabu maalik waxay aaminsan yihiin inaanay xaaraan ahayn karaahan ahayn karaahana maaha xaaraanna maaha walow casaan dhiinana allah ka yeelay xadiiskan maxay kaga jawaabeen iyo axaadiista kow xadiiskan dambe waa daciif ma sugna xadiiskii horena waa waaqicatu cayn waa dhacdo mar dhacday waa marlabaadkee axaadiistan faraha badan ee tilmaamaysa inuu xidhnaa ayaa ka xoog badan sidaa waxaa rajaxay alimaam ibnu xajar alcasqalaani iyo ibnu qudaamat alxambali iyo culimo badan baa rajaxday khulaasadu waxay noqonaysaa ama casaankii ha noqdo casaan saafiya ama casaan wax ku jiraane wax diidaya ma jiraan waxaa weliba lagu sii xoojinayaa xujada casaanka uu nebigu diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa almayaahir alxumur almayaahir alxumurna waa nooc xariirta ka mid a marka casaannimada looma diidine waxaa loo diiday xariirnimada ayaa ragga loogu diiday marka wuu xidhanayaa wuxuu ku gebagabeeyey saxaabigii maa ra'aytu ma arag shayan an waa nakira fii siyaaqi nafyi weliba muu odhanin maa ra'aytu insaanan weligay qof ka qurux badan maan arag mu odhan wuu ka ballaadhiyey maa ra'aytu shay-an macnaha dayaxa ku dar oo cadceedda ku dar oo xidigaha ku dar wax la arko oo nebiga ku qurux badan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maana arag waana ilaahay qaabkuu dooray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska afraad xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana wakiic qaala xadaana sufyaan maxamuud ibnu khaylaan abu axmed almirwasi baa laydhaa wakiicna waa garanaysaa wakiic ibn ljaraax shaykhu limaam shaafici xadaana sufyaan wa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuqin thawri wa sufyaan athawri culamada qaar baa yidhi waa ibnu cuyayne laakiin maaha can abi isxaaq asabiici camr bni cabdillaahi asabiici can ilbaraa ibni caasimin qaal maa ra'aytu maan arag min dii limmatin mid halab leh limma waa inagii sheegnay waa timaa inta ugu kooban soomaalida halab bay idhaahdaan timo markay saa ay ilaa dhegta marayaan waa halab maa ra'aytu ma arag min dii limmatin qof timale ama nin halab halableh ma arag oo fii xullatin isku joog ku taagan xamraa'a cas ku taagan oo axsano ka qurux badan min rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam lahu nebigu wuxuu lahaa shacrun tima ayuu lahaa yadribu garaacaya mankibayhi labada garab garaacaya baciidu wuxuu ahaa mid ay kala fog yihiin maa bayna almankibayni labada garab aad u kala fogyihiin lam yakun ma ahayn bilqasiiri mid gaaban ma ahayn walaa bitawiili mid dheerna ma ahayn xadiidka labaad ee baraa ibnu caasimna kii hore ayuunbuu xoojinayaa kow wuxuu inoo sheegay nebigu inuu lahaa lima haddana wuxuu inoo sheegay shacarun yadribu mankibayhi timo gaadhaya garbaha waa labada xaaluu kala saaraya xullad cas inuu ku taagnaa oo xidhnaana waa inoo sheegay hore ayaan uga hadalnay baciidu maa bayna almankibayn riwaayadii aan mukabarada ahayd ayuu xoojiyey lam yakun bilqasiira walaa bitawiilna hore ayaynu soo dhigannay waxadaanaa maxamed ibnu ismaaciil mar walba waxaa leh abu ciisa tirmidi maanta wuxuu keenay sheekhiisii ugu weynaa shuyuukhda abu cabdillaah maxamed ibnu ismaaciil albukhaari shaykhu lmuxadisiin ayuu ku furfurtay qaala xadaanaa abu nucaym waa shaykhuu shaykhi albukhaari alfadl bnu qaala xadaana almascuudi waa cabdiraxmaan ibni cutba ibni cabdilaahi ibni mascuud almascuudi can cumaan ibni muslim ibni hurmus can naafic ibni jubayr ibni mudcim can cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi lam yakun mu ahayn annabiyu sala allahu caleh wasalam min ahayn bitawiili mid dheer ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn shanu lkafayni shanu mid wuxuu ahaa ee adag alkafayni ama buuxa dheh shasnu buuxa alkafayni labada calaacalood iyo walqadamayni labada baabaco ayaa buuxay hilib ahaan dakhmu ra'si mid madaxiisu weynyaybaa ayuu ahaa dakhmu lkaraadiis karaadiistuna ay weyn tahay karaadiistu waxa weeye halka innagunaano kala goysyada halkaa suxulka labada jilib garbaha meelaha labadu isugu yimaadaan ayaa kurduus laydhaa jamcooduna waa karaadiis halkay isugu yimaadaan lafuhu tawiilu masruba laabta timaha ka baxa shaashka timaha gaar ahaan markuu yahay liidka hadduu balaadho masrubo lama idhaa timuhu hadday ballaadhaan oo dhinacyadoo dhan gaadhaan masruba lama idhaa liidkaa yalee dareera ayaa masruba la ydhaa masrabana waa la ydhaa ra'dana waa la fadxayn karaa laakiin waxaa fasiixa in ra'da la dameeyo soomaali timaha laabta wax ka badan waan u waaye haday jiraan dhallinyaraa u badantiine raggii suugaanyaanka hadday joogaan ha keenaan timaha laabta gaar ahaan markay daqiiqii inay dhuuban yihiin ayaa la ydhahdaa maxay almasruba maxaad maskudeed waay almasruba way dheereed masrubadiis idaa mashaa hadduu socdana takafa'a waa cidhibsan jiray takafu'an cidhibsi ka'annamaa aad mooddo yanxadu inuu ka soo hoobanayo min sababin meel sare ka soo dhaadhacayo dalcad ka soo daadegayo horu socod buu lahaa wey lam ara ma arag qablahu hortii walaa bacdahu gadaashii milahu cid lamida ma arag xaggii nebinimada laga hadli maayo oo taa inoo sheegi maayo cid lamida inaanu arag muuqaalka iyo qotonka iyo qaabka ilaahay u diyaariyey cid lamida ma arag buu yidhi radia allahu tacaala canhu wa intaynaan xadiiska bilaabin waxaan doonayaa inaan idin tilmaamo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee lagu tilmaamay gebagabadii inay ahaayeen boqol iyo afar iyo labaatan kun oo saxaabi inta nebiga sifaysay ma gaadhayaan tobankaa farood inta nebiga tilmaamay ee sifeeyey ma gaadhayaan badankoodana waxaa u diidaya wuxuu ahaa aljalaalu waalmahaaba haybadda ay habeedaysanayaan ee ay jecel yihiin ayaana indhahba ka buuxsan karayn camar bnu caas oo kale ayaa la weydiiyey saxaabiga camar bnu caas waxaa lagu uhi nebiga noo sifee ma karaya buuri oo waayo maxaa dhacay wuxuu wuxuuhi laba xilluun bay ahayd xilligan gaalka ahaa nacayb aanu nacab ahay iyo karaayisay aan karaayaysanayo ayaanan eegi kari jirin nacayb awgii maba eegi jirin markaan islaamayna jeclaan iyo weynayn iyo qadarin awgeed ma eegi kari jirin indhahaba kama buuxsan jirin macnuhu muxuu noqonayaa laba xaalaba intaan isha saan uga buuxsaday maan ka bogan marka way kooban yihiin saxaabada tilmaantay jaabir ibnu samura baraa ibnu caazib cali ibnu abi taalib anas ibnu maalik ee abi hind oo inoo soo socda dhowr ma badna cali ibnu abi aalib wuxuu ka mid yahay ragga sida cajiibkaa u sifeeyey waayo isaga waxa u dheerayd xilli hore oo aanu nebiguba nebi ahayn ayuu gacantiisa ku jiray oo xilliyadii dambe noloshiisa waxaa korinayey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu idhi lam yakun inabiyu sal ly slam ma ahayn bitawiili mid dheer walaa bilqasiiri in badan baynu saa soo marnay shasnu lkafayn calaa calihiisu waa buuxeen hilib bay ka buuxeenoo gacmo weyda oo naxiifa ah, oo laf iyo diirisa saarana ma ahayne gacmo hilboon bay ahaayeen waalqadamayni caguna saasi leeg bay ahaayeen caga hilboon oo hilib leh ee shasniga la sheegaya maaha inay qallafsan yihin oo adag taa waxaa diidaya axaadiista kale ee uu leeyahay anasu maalik maa masistu xariiran walaa diibaajan alyana min kafi rasuulilahi sal slam wax kastoo jilicsanoo xariira iyo diibaaja waan taabtayoo baabacada nebiga wax ka dabacsan oo ka jilicsan oo ka naxariis badan ma arag gacanta qallafsaneed moodayna sibir ka soo shaqaysay dee muslimiintaasubay dhib ku tahay iyo salaantoodu weliba markuu boqoojinkuugu sii darana salaan way ka tegaysaa nabadgelyo way ka tegaysaa assalaamu calaymna ku leeyey waanu ku boquujiyey marka waxaad isku dayaysaa inaad hore ugala baxdo gacanta dabaacsani waa wax wanaagsan naxariisna way tilmaamaysaa waayo waxay tilmaamaysaa qof ilaahay subxaana wa tacaala u dhaliyey ee dabaacsanaan waa mar labaadkae axaadiista ka warantay nebiga calayhi salaatu wasalaam kafkiisu labadaba uu isku dareen waxaana xagga hilibkana way buuxday xagga kale taabashada iyo saanteeduna waxay mid dabacsan abuurkana waa lagu kala yahayo dadka qaar baa diirkooda sare ka qara wenye kuwa kale oo nina diirkiisa ayaa dabacsan iyo dubkiisa midna wuu ballaadhan yahay caguhuna waa lamid mid dakhmu ra'si madaxiisu waa wenye waa inoo iman doontaa madaxa weyni wuxuu noqdaa foolxumo marka aan jidhku la soconnin haddaan jidhku la soconnin oo jidhkiina mirqin yahay madaxiina uu yahay weyn yahay halkaa foolxumaa ka soo baxaysa laakiin marka jidhkii buuxo ee halkii karaadiista iyo lafuhu isaga imanayana buuxaan madaxiina weyn yahay waa qurux weyn weliba waxay idhaahdaan caqli weynaan iyo deganaan iyo kafiirsi ayuu madaxaweyne tilmaamaa marka carabta dhexdoodana ammaan buu ku ahaa ammaan buu ku ahaa gaar ahaan ragga waa ku ammaani jireen baynamaa madaxa yarna ay dacayeedin jireen iyadoo aanay ahayn qaacido meel taalla qaacido meel taalla ma aha waa aqlabi waxaa jira cilmi la ydhaha cilmu lfiraasa oo ay dadku bartaan ninku hadduu caynkaa u egyahay waa sida hadduu saa u egyahay waa sidaa hadduu saa u egyahay dabeecaddaasuu leeyi alimaamu shaafici baa ka warramay kitaabkiisa alfiraasa wuxuu idhi cilmigaasaan u tegey waan ka soo bartay dabeetna anigoo habeenkii soo guuro galo soo noqday ayaa waxaan u soo hoyday nin cilmigaan bartay marka loo eego bakhayl dhabcaalu noqonaya oo gacantii go'daya saani kan caawood ku qadaysa dabeetana mabay dhicine neef buu ii qalay gogol wacan buu ii dhigay wii marxabaysiiyey ha dhicin ha kufin ha jabin kutubtiiba habeenkii waan gubi gaadhay buuri ninkii lalahaa waa nooca sawka caynkaa noqday maaha anigoo yaaban oo kutubtiina aanu taaban waagii baa ii baryey mise seefaa buu la dul taagan yahay miyaanu shaqaalaan ku ahayn dhig lacagta halkaa waxa lacagtii aanu kugu qalnay iyo shaqadii xalayto halkaa dhig lacagti markii baan kutubtii ku adeegay buu hi wallahi waxbaa ka jira warkan marka inta badan waa wax dadku iska sheegsheegaanoo qofku hadduu caynkaa yahay saasuu noqonaya laakiin waxaynu ka warramaynaa mujtamaciyuu nebigu ka soo baxay siday jeclaayeen ilaa cidda loo diraya waa ayo waa cidda uu tegayo siday jecel yihiin baa loo abuuray walihaada baynu arki doonnaa waxyaala innagu aynaan jeclayn in lagu sifayn doono waayo waxaa kala duwan acraafta dakhmulkaraadiis karaadiisa waanu sheegnay halka lafihiisaga yimaadaan isgoysyada waa oo suxulladii iyo jilbihii iyo garbaha meelaha lafiis ka soo gaadhaan dakhmulkaraadiif waa lafo xoogan tawiilulmasruba siday nabiga ku arki doonno calayhi salaatu wasalaam tilmaamtiisa ajrad buu ahaa ajradku waxa weeye dhinacyada iyo caloosha dhinacyadeeda intaa midna kuma lahayn timo iyo dhabarka toona laakiin wuxuu ku lahaa labadaas sare ee kalxamaa ka hooseeya iyo liidkaa yar buu lahaa ajrad qofka noocaasee timaha aan badnayn ee jidhkiisu saafiga u badan yahay ayaa ajrad laydhaa laakiin masruubadiisu waa tawiila way dheertay ilaa xuduntay u dhaafaysa tawiilu lmasruuba timaha laabtuna liid bay ahaayeen dheer idaa mashaa hadduu socdo takafaa waa cidhibsan jiray takafu an cidhibsi waa tawkiidun kaannamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka hoobanayo min sababin meel hoobado biyo shub ah dalcad inuu ka daadegayo lam arama arag qablahu hortii walaa bacdahu gadaashii milahu cid la mida ah, sal allahu wsalam wbaaraka cala nabiyina muxamed qaala imaam abu ciisa tirmidi xadaana sufyaanu ibnu wakiicin qaala xadaana abi wakiic ibn jaraax can ilmascuudiyi bi hada lisnaadi naxwahu culimmada xadiisku waxay dabeecadu leeyihin hadday xadiis soo wariyaan dhammaystiran matni iyo sanad oo xadiiska kalena la mid yahay oon waxba kaga duwanayn waxay keeneen un sanadkiinbay soo celiyaan dabeetna sanadkiibuu soo celiyey sanadkana maxaa inoogu soo kordhay wax badan inaguma soo kordhine waxaa inoogu soo kordhay sufyaan ibn wakiic wuxuu ku yidhi naxwahu ee ma odhanin milahu labadaa ereyna ninkii cilmu dhigta waa garanayaaye hadduu ku idhaahdo milahu lafdiga iyo macnahaba waa ka saman yihin waxba isma dheere uu yidhahduu yidhaha lafdiga iyo macnaha waa ka saman hadduu ku idhaa naxwahu lafdiga kama sinna ee muxuu ka sameeyey macnaha isku macnuu warinaya ereyadu laakiin way kala duwanaanayaan sheekhuna wuxuu isticmaalay iminka naxwahu macnahu isku waxbuu ka wareegaya bimacnaahu xadaana axmed ibnu cabdat addabi albasri wa caliy ibni xujrin wa abu jacfarin moxamed ibni xusayn wa huwa ibn abi xaliima walmacnaa waaxidun saddexdaa raawiba macnahay warinayaani waa simaye xadiidka sheekha eeg xadiidkan wuxuu u leeyahy saddex sheekh saddexdii sheekhna waxay isku waafaqeen lafdigii iyo macnihiiba marka wuxuuhi waa axmed ibni cabdat adabbi albasri iyo cali ibnu xujr albasri iyo abu jacfar maxamed ibn xusein wa huwa ibnu abi xaliima qaaluu waxay idhahdeen saddexdooduba xadaanaa ciise bnu yuunus sheekhooda ciise bnu yuunus weeye can cumar ibni cabdillaahi mawlaa khafra waxa weeye cumar ibni cabdillaahi mawlaa khafra waxaa xoraysay khafra bintu rabaax khafra bintu rabaax waxay walaalayiin bilaal ibnu rabaax mu'adinkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayay walaalayiin waa nin caana laakiin waa ninka xadiisku u dhimanayo isagaa daciif ah weliba waa kaiiru ninkaa la yidhaahdo cumar ibn cabdilaahi isagoo daciifa ayuu hadana axaadiista irsaaliya qaala wuxuu h markaa xadiisu saasuu ku yahay xagga sanadka qaala xadaanii ibraahim bni muxamed min wuldi caliy bni abi aalib radia allaahu canh midkan la waa soo baxday ibraahim bni muxamed min wuldi caliy bni abi aalib wuld waa jamcu walad markaa laba jamac buu leeyihi wuldina waa lagu jamciyaa awlaadna waa lagu jamciyaa qaala wuxuu ihi kaana caliyun radia allaahu wuxuu ahaa idaa wasafa markuu sifeeyo rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam markuu sifeeyo qaala wuxuu odhan jiray lam yakun ma ahayn rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam ma ahayn bitawiili kii dheer almumaqadi ee la kala jiiday almumaqad imaqad alxabla xadhigguu kala jiiday weeye almumaqad dherer kala jiidan oo lula ah muu ahayn walaa bilqasiiri mid gaaban muu ahayn almutaradidi oo isku cishan qof gaabanoo isku ceshanoo isku hilan muu ahayn wa kaana wuxuu ahaa rabcatan dhexdhexaad iyo gobol min alqawmi rag buu dhexdhexaadkood ahaa lam yakun ma ahayn xagga timaha biljacdi alqadad inagii soo dhiganay timo adag oo jidhiidha ma lahayn walaa bisabti timo yilix ah oo aad u dabacsanna ma lahayn kaana wuxuu ahaa jacdan timo adeega xigoo istaagaya rajilan oo dhexdhexaada waatan rajilkaaynu soo marayn walam yakun ma ahayn bilmuahami almutaham kaiiru laxm mid hilboon oo baruur badan ma ahayn walaa bilmukalhami mid dhuubanoo weydana ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa fii wejihi wejigiisa waxa ahaa tadwiirun tadwiir ba ahaa tadwiir wareeg wejigiisu waa wareegsanaa abyadu buu ahaa mushrabun la cabsiiyey bixumratin casaan soo qadar waa inagii soo marnaye adcaju lcaynayni labada indhood ayuu inta madowna u madoobaa inta cadna u cadda adcajku waa caynka bayaadu bayaadi alcayni wa sawaadu sawaadihi inta madowna inay aad u madowdahay inta cadee xaydhkan idhaahna aad u caddahay ahdabu alashfaari baadadkiisu dhaadheeraayeen alashfaaru waa jamu shufra waa baadadka ayaa dheeraa jaliilu lmushaashi waalkatad jaliilu mid weyn buu ahaa almushaashi waa karaadiistii wey lafuu halkay isugu yimaadaan alkaraadiis baa kusoo barateen waxaa kalood ku barataa almushaash lafuu halkay isu yimaadaanna waa u weynaa waalkatadi iyo degta alkatad waa halkaa degta ee luquntana ka soo dhaadhacsan garabkana aan gaadhsiisnayn waa u weynaa ajradu buu ahaa jidhkiisu wuxuu badnaa midaan xaad lahayn dhowrkaa meeloodin sheegna mooyaane duu masrubatin wuxuu lahaa liid yaroo tima ah oo laabta maraya shatnu lkafayni waalqadamayn labada calacalood iyo labada baabacana waa u hilboonaa idaa mashaa hadduu socdo taqallaca waxa weye takafaa bay la macnatay waa cidhibsanayey kaannamaa waxaad moodaysaa yanxadu inuu hoobanayo fii sababin meel hoobad ah inuu ka hoobanayo wa ida iltafata hadduu daymoodana iltafata waa daymoonayay macan isagoo wada jira isagoo wada jira marbuu wada jeesanayay bayna katifayhi labada garab dhexdooda waxa ah khaatamu nubuwa shaambaddii nebinimo ayaa ah wa huwa isaguna khaatimu nebiyiin taada maydin kasriye soo uu fadxiyey khaatamkii lagu khatimay haddaad aragto khaatimna waa kii soo khatimay ajwad nnaasi buu ahaa dadka ka ugu wanaagsan sadran xagga laabta wa astaqu nnaasi ka dadka ugu runta badan buu ahaa lahjatan carabka carab run badan oo aan been aqoon ayuu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa alyanuhum ka ugu dabacsan buu ahaa cariikatan xagga dabeecadda alcariika waa altabcu wasajiya dabeecad dabacsan oo aad iyo aad u raxiima ayuu lahaa wa akramuhum buu ahaa ka ugu karaamo badan cashiiratan xagga qoyska iyo qabiilka waa marka idin qoray cashiiratan hadduu idin qoray cishratan ma idin qoray labadaba wuu ku soo arooray nusakhaa kala duwan mid wuxuu odhanaya cishratan haddaad cishratan kuu qoran tahay waa suxbatan nin saaxiibnimo badan oo ciddii mar ay saaxiibaan aanay weligood kala go'in ayuu ahaa waanuu ahaa dabcan rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam cashiiratanna qoyskii qoysaska ugu qiimaha badnaa ayuu ilaahay ka dhaliyey man ra'aa qofka arka hu nabiga arka badiihatan qacda hore ninka arka badiiha ay fujaa'atan ku soo ninka ku arkaay haabahu wuu ka haybadaysanaya wuu baqanaya haybad baa gelaysa waman khaaladahu ninka dhexgala ay isdhexgalaana isbartaanna macrifatan barasho u dhexgalaana axabbahu waa jeclaanaya yaquulu wuxuu odhanayaa nin kasta oo naacituhu sifaynaya lam ara ma arag qablahu hortii walaa bacdahu gadaashii milahu isagoo kale ma arag qaala abuu ciisa raximahu llah abuu ciisa tirmidi kusoo celiyey samictu waxaan maqlay abaa jacfarin moxamed ibni xusein oo ibna abi xaliima yaquulu wuxuu leeyahy samictu waxaan maqlay alasmaciya asmaci waa garanaysaa waa imaamkii luqada cabdimalik ibni qurayb ayaa sharxaya yaquulu wuxuu leeyahay fii tafsiiri sifati nabiy sala allahu aleyh wasalam waa imaamkii ka mid ahaa imada luqada wuxuu yihi almumaqat addaahibu tuulan ka dherarka ku fogaaday ee indhuhu ku libdhayaan inagu luulahan idhaahno weeye ayaa la dhaa mumaqad mid kala jiidan qaala wuxuu uhi wasamictu waxaan maqlay acraabiyan nin acraabiya oo yaquulu fi kalaamihi le tamaqada waa kala bixiyay fii nashaabatihi ay maddahaa maddan shadiida nashaabadana waa garanaysaan waa qaansada qaansada marka la kala jiidayo ayuu odhanaya maxay tamaqada fii nashaabatihi qaansadii buu kala jiiday waalmutaradidna waa maxay addaahilu kuu gashan yahay bacduu barhkii fii bacdin barhka kale qisaran gaabnaan waa nin gaabano isku ceshan oo muddo laysku helay wa ama alqadad fashadiid ljucuuda waa timihi kuwa aad ka u adag ee laalaabma ee innagu aynu odhan jirna marka la dacaayadaynayo markay u soo baxayaan bay jireen waxay markuu soo baxayo wuu ooyaaba malamayna arag meelay ku ooyaane waa u dacaayad soomaaliyeed waalrajulu alladii fii shacrihi timihiisa uu ku sugan yahay xujuunatun soo qoolaabnaan alxujuuna almixjan waa bakooradda in yar soo caarada hore ay tasannin qaliil islaab yar timaha soo yar waxay awoodayaan inay istaagaan wa ama almutaham falbadinu waa ka jidhka weyn alkasiiru allaxmi ee hilibka badan waalmukalsam almudawaru alwajhi inagu mukalsamka waxaan ku macnaynay waana say culimmadu u badan yihiine ka weyda ahee dhuuban laakiin sheekha asmac isagu wuxuu leeyahy mukalsam waxa weeye almudawaru lwejhi mid wejigiisu uu gool yahay wlmushrabu alladii fii bayaadi xumra mushrab waa la cabsiiyey caddaantiibaa in yar lagu daray waa la barxay weeye casaan baa lagu yara barxay oo caddaanka amhaqa ah ee balowga ah laguma sifo inagii shalay soo maraynay mushrabna waa la ydhaa musharabna waa laydhaa bitashdiidi arraa kutubta qaar baa tashdiidinaya ra'da miyaa haysan ku ah almusharab waayo waladcaj ashadiidu sawaadi alcayn isha bu'deeda iyo wiilkeeda ayaa aad u madow inta cadee xaydhkuna aad buu cadiye waalahdab altawiilu ashfaar waa ka ay dheer yihiin baadadkiisu waalkadid mujtamacu alkatifayni wa huwa alkaahil kaahilla waa la ydhaa oo halkaa wax lagu qaada ee luquntana ka soo rogan garabkana aan gaarsiisnayn wlmasruba huwa shacaru waa timaha addaqiiqu dhuuban alladii aad mooddo kaannahu qadiibun ulyar yar aad mooddo min asadri laabta laga soo bilaabo ila surati ilaa xudunta laga gaadho qadiib laan ulyar ul yar baad mooddaa tima yaroo dhuuban oo sidaa u socda wey washasnu alghaliidu alasaabic min alkafayni walqadamayn haliid lama odhan karee waa mumtali buuxa alasaabici faraha min alkafayni walqadamayn wataqallucu an yamshiya waa inuu socdo biquwatin xoog u socdo wasababna alxuduuru waa hoobadka inxadara yanxadir taquulu waxaad odhan inxadarnaa waxaanu hoobannay fii sabuubin wa sabab hoobad baanu ka dhacnay iyo naslad baanu ka dhacnay wa qowluhu jaliilu lmushaash yuriidu wuxuu u jeedaa ru'uusa almanaakib garbaha halkaa garbaha iyo degta garabka ayuu weynaa waalcishratuna waa alsuxba waalcashiiru alsaaxib waalbadiiha almufaaja'a wa qacda horeeyo iska soo warbaxa yuqaalu waxaa la ydhaahdaa badahtuu biamrin ay faja'tuhu arrin baan kula soo boodo hebel ugu bilaabay oo waa tan soomaalidu yidhaahdaan waa kugula soo boodo iyo kugu barido arrimaha mid kugu barya waad ka soo fikirtaa midna way kugu soo boodaa taa kugu soo booday baa la odhanayaa badiihatan xadiiska cali bn abi taalib horta sanad ahaan uma asixin laakiin sifooyinkan faraha badan badankoodu way sugan yihiin waxaynu uga horraysiinay rasuulku ma dheerayn dherar xaddaafa iyo gaabnaan xaddaafa midna ma lahayne dhexdhexaad buu ahaa ilahay baa u dooray wa khayru lumuuri awsaduha ee rabca ayuu ahaa timuhuna dhexdhexaad bay ahaayeenoo qaar aad u adagna ma ahayn qaar aad u dabacsanna may ahayne jacdan bay ahaayeen timan yar ee taagnaan kara oo qotomi karo haldii la feedho istaagaya xagga jidhkana mid hilboon oo aad u hilboonna ma ahayn oo aad u ballaadhan mid weyda oo saynu ku arki doonno axaadiista qaarkood ishu ka lalaysana ma ahayn dhexdhexaad buu ahaa jidh wanaagsan leh weligiina waxay saxaabadu leeyihiin sawaa'u lbadni wasadri laabtiisa iyo calooshiisu weligii way sinaayeen calool nabigu weligii ma yeelan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wejiga waxaa ku jira tadwiir waxayna soo mari doontaa iyadoo loo leeyahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wejigiisu ma seef buu ahaa masuu odhanaya anas maye mislulqamar macnaheedu waxa weeye o muu hayn gool ah oo sidaa wejiyada qaar baa caynkaas ah midna waxa weeye waa noocaasoo waa dhuuban yey weji dhuubanoo aad u dhuuban labada midna ma ahayne dhexdhexaad buu ahaa hadduu dhinac xigo xagga weji ballaadhan oo waasica ayuu xigay laakiin weji afarta gees bay isu leeg qurux noqon maayo waa inuu hoosu kala dheer yahay yaro ballaadhan yahay wejiga ballaadhanna aad bay isugu ammaani jireen waayahay abyadu mushrabun bixumra abyadu waa nebi cad buu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh mushrabun waxaa la cabsiiyey midab casaan oo xoogaya adcajulcaynayn indhihiisu waxay ahaayeen waa tii lahayd islaantii ummu macbad waxa iyaduna oo kalen ku daraya saxaabadii nebiga la joogay sanawaad wa sanawaad si aanay u sifaynin ayaa islaam baa waxa uu la kulmay xilligii hijrada isaga iyo abubakar ibn abi quxaafa iyo cabdilaahi ibni urayqid iyo camru fahayra afartoodii waa socday islaanta ummu macbad baa la ydhaha islaam waxay ahayd xoog weyn oo dumarkan ragayda ah oo meelahaas iska doonyeysata oo meel cidlay degan tahayoo deeqsiyada dadka soo marana way sooriyeysaa inagu leexiyaa laydho waa lagu leexday deetana waxay weydiisteen sooriyo waxay ti wallahi sanadkuna waa abaar ninkaygina xoolo daaduuna oo xaasaana ayuu kaxeeyey wax alla waxaanu haynaa ma jirto deetana nebigu wuxu uhi salaatu wasalaam neefka yare halkan ku xidhan muxuu yihi sayidna waa ceesaanoo suu yidhi may ogolaanaysaa inaan liso se abi anta wa ummi aabbaha iyo hooyada baa lagugu furtee baahi iyo rafaad iyo weydnimo iyo xaasaannimo ayaa halkaa dhigtay haddaad cayna leedahay waa ku kaa nebigu waa salaaxay candha aan la aragoo la maqal bay yeelatay weelkeedii buu qaado waa u lisay iyadu buu cabsiiyo way ka dheragtay haddana waa lisay raggii buu wada siiyey aakhirkiisna waa cabbay haddana waa buuxiyey halkaasuu kaga tegey aqlis buur aqlis gudh halkaagi ku noqo candho kumeelgaadhaad ahayd oo rasmi maad ahayn marka sidii ku laabatay hadhowta waxaa yimi ninkeedii oo dhowr neefoo weyda oo sidaa u laangaraynayo wataa deete wuxuu idhi caanana kuguma ogayn dhulkuna abaar buu ahaa jiilaal cadaadi baynu joognay maxay ahayd sete waxay soo maray nin barakaysanoo kaana min amrihi kayta wa kayta arrinkiisu saaiyo saasuu ahaa suu idhi waxaan u malaynaya inuu yahay ninkii quraysheeda balii sife sifay bilowday markaa waxaa ka mid ahayd adcaj aqran asaj waxay lahayd hadalka waxaan ku keenay waa kaa fii caynayhi dacaj wa fii ashfaarihi wadaf wa fii sawtihi saxal hadal badan bay wadaysaayo waxaa loo oran karaa waa qofka koowaad ee halkaa dhigay hadday muuqaal iyo hadday akhlaaq tahay marka culimadu waxay isweydiiyeen waxaasoo ragoo saxaaba ah sidee ba islaantani ay uga wasfi badatay waxay yidhahdeen kow horta waxaa jira shay dumarku gaar u leeyihiin oo ah sifada sifada ragga waxaa laga yaabaa ninka sanawaad wa sanawaad isag joogteen sida qof dumaroo markuu aragtay kuu sifayn karto inaanay kuu sifayn karin raggu oo taa dumarka gaar u leh waa ta labaade saxaabada haybaddii badnayd ka haybaysanayeen nebinimaday kaga fororsanayeen iyadu inuu nebi yahay may garanayn colaaddii ay kaga foororsan laayeenna may qabin colaadna may qabin jacaylna may qabin deete way ka bogatay weliba ka bogashada waxaa keenaya qof markuu dhacdo cajiiba sameeyo hadduu qof caadi yahay intuu ku yimaado caanasiiso iska dhaqaaqo waxba sii eegmaysa dadku la mid laakiin qof wax cajiiba la yimi waad ka boganaysaa balkan iyuu kaa libdhin aad saani u fahantid marka hadalladaasay ka mid ahaydo waxay tidhi fii caynayhi dacaj indhihiisa waxa ku sugan cadaan inta cadi waa caddayd inta madowna aad bay u madoobayd ah, wa fii ashfaarihi watafay tidhi ashfaartu waxa weye jamcu shufra waa baadadka ahdabu lashfaar baadadkiisu waa dheeraayeen ishu markay weyn tahay haddana ballaadhan tahay haddana baadad leedahay waa wax cajiiba weeye jaliilulmushaashi lafaha isuimaatinkooduna aad buu u weynaa walkatid iyo degtu duu masruba waa soo marnay shatnu lkafayni walqadamayni waa soo marnay idaa mashaa taqallaca kaanamaa yanxatu fii sabab waida iltafata tanaa inugu cusub ida iltafata hadduu daymoodo iltafata waa daymoonayey macan gebi ahaan waxay leeyihiin dadka deggan ee rasiinka ee miisaamani markay wax eegayaan luqunto keliya ma jeediyaan ilaa iyo dhinacana way jeediyaan qofka laakiin haddaad aragto isagu luquntu saa tahay ninkii la yidhi maxaad ku taqaanaa qofka noocaasa nin baa la yidhi gabadh xun maxaad ku taqaanaa si luquntuba kuma taallo luquntuba ya gabadh xun maxaad ku taqaanaayo luquntuba kuma taalo bimacnaa dhan walba saasay u eegaysaayo afarta bene marka qofka noocaasna waxaa lagu tilmaamaa nooc fudayda oo ilbiriqsigiba dhinac eegaya laakiin nebigu markuu wax eegayo si miisaaman buu usoo wada jeesanayaa wuu eegaya wuu ka boganaya ida iltafata iltafata macan waa aadaab wanaagsan oo la rabo in la barto bayna katifayhi khaatamu nubuwa labada garab waxaa kaga dhex yaalay khaatamu nubuwa isagoo ka faahfaahsan buu inoo soo mari doonaayo wuxuu eegyahay baydulxamaama waa in yaroo bur ah waa bur oo kale dhabarkay kaga taalay gaar ahaan garabka midig hoostiisa ayay kaga taalay in yaroo timaana way lahayd walihaadaba nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mar iyo laba iyo saddex in ka badan ayaa dadkii islaamayey way ku wareegeen waxaa ka mid aha salmaan alfarisi nebiguu ku wareegey wuxuu dareemay inuu raadinayo burtii khaatam nubuwa deetna go uu nabigu iska tuuray adugu shaar iyo khamiis ku gengimato ciduba kuma aragteen laakiin go wuxuu sahlanaanayaa markaad doontana waad tuuraysaa markaad doontana waad hagooganaysaa mar alla markuu arkay buu ku dhegey markaasuu aad u dhunkaday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waanu ku islaamay bartii bayna katifayi khaatam nubuwa waa calaamadii nebiyadana waa lagu soo khatimay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa huwa nebigu khaatamu nabiyiin kii nebiyada lagu soo khatimo weeye qur-aankaa inoo oo nas ka dhigay haddiiba nebigu yahay khaatamu nabiyiin wixii ka dambeeyana beenaalayaal yihiin sidee baa ciise aakhiru zamaanka u soo degaya miyaanu noqonaynin nebi ka dambeeya maya nebinimo ku soo degi maayo markuu soo degay wuxuu soo degayaa isagoo ka mid ah axadu culamaa'i alumma bal waxay yidhaahdaan isagoo saxaabiyuu soo degaya waa saxaabiga keliya ee xilliga akhrisamaanka nool oo muxuu saxaabi ku noqday habeenkii bay nebiga isku arkeen leylatul israa walmicraaj ayay samaawaadka isku arkeen saxaabina maxaa la odhan jiray man ijtamaca binnabiyi sal ly slam mu'minan wamaata ala hada marka waana nebi waana saxaabi waxa taa deliilo ah axkaamtuu hirgelinayaa tii injiileed maaha towraadna maaha wuxuu ku dhaqmaya oo ku dhaqayaa ummadda waa sharcu muxamedin sala allahu caleyh wasalam ajwadu nnaasi sadran nebigu wuxuu ahaa ka dadka laabtiisu ay ugu ballaadhan tahay ee ugu deeqda badan tahay buu ahaa ajwad waa min aljuud baa laga keenaya laabtiisa deeqsinimo qeyricaadiya ku jirtay bakhliguna meel looma soo marin nabiga caleyhi salaatu wasalaam laabtiisa iyo qalbigiisa waa laga shaqeeyey isna waa codsaday waa dabeetana ilahay wuxuu leeyahy alam nashrax laka sadrak wa wadacnaa canka wisrak laabta miyaynaan ku ballaadhinin ballaadhinta laabtu saddex jeer bay dhacday mar waxay dhacday isagoo dhowr sano jira oo ay hayso xaliimatu sacdiya maqasha ay la joogaan isagiiyo wiilkii yaraa ay isku sidkanaayeen ee naaska wada jaqayeen ayaa ay wada joogeen laba nin baa qabtay oo maryacad waa seexiye waa qalliin degdega ayay u sameeyeen wadnaha laga qalay kii yaraa wuu cararay ilaa reerkiibuu u tegey akhuya alqurashi walaalkayga yaraa quraysheed niman baa jiifiyey oo jeexa u dilaaci ammaanana wuu ku aha ilma agoona oo dee aad loo jecel yahay way soo yaaceen waxay la kulmeen isagoo intuu taagan yahay miirdoorsoonkii kasii muuqdo labadaa horeba mar waxaa laga tuuray xadu shaydaan qaybtii shaydaan ku waswaasinayey waa laga tuuray marka dambe toban jirkaana waa la maydhay qalbigiisa waxaa lagu maydhay biyo zamzama mar saddexaadkuna waa leylat lisraa walmicraaj habeenkii intaan la dheelmin dabeetana qallin baa loo sameeyey markaa waa la ballaadhiyey aad baa loo ballaadhiyey saddexdaa goor bay ku dhacday mar kaloo afraad baa la sheegayaa qaaru xeraa laakiin ma sugna xadiiskeedu saddexaasaa sugan wa astaqu nnaasi lahjatan dadkana kii ugu hadal run badnaa weeye lahjo waxaa looga jeedaa markaa kalaam baa looga jeedaa wa alyanuhum ka ugu dabacsan cariikatan xagga dabeecadda ilaahay baa uga markhaati furay wa innaka la calaa khuluqin cadiim fabima raxmatin min allahi linta lahum dabeecad dabacsan waxaanaad ku garanaysaa anasu maalik toban sana uu maalin muu odhan ho maxaad waxa u qabatay ama maxaad waxa u samayda muu odhanin wa akramuhum ka ugu karaama badan weeye cishratan xagga saaxiibtinimada taana waxaa calaamad u ah abubakr sidiiq oo ay yaraantii soo rafiiqeen ay soo saaxiibeen way isla godgaleen baynamaa qofka dadka qaarkii ay yihiin qof maluul ah maluulku waxa weeye qofka xiisabariqa laydhaa bishiiba nin bay saaxiib yihiin maalinta dambana waa waxa weeye haaddaa dhexdooda miranayso isma yaqaanaan shaqayskuma laha waxa weeyaan wuu kala fogaadeen qofkaasoo kale maluul baa laydhaayo wuu ka daalayaa uun ka daalaya waxba sheegan maayo wuu ka xiisa dhacaya haddana mid kaluu bilaabaya haddana wuu ka xiisa dhacaya adugu sanadkii waxaa laga yaaba intaas saaxiib inuu soo maro magaalada waa dhammeeya akhirka cidba u hadhi weydo wa akramhum cishra haddii lagu macneeyo weeye taynoo taallo wa akramhum cashiiratanna waa qoyskii nebigu wuxuu uhi ina allaha ikhtaara alqabaa'il fajacalanii khayra alqabaa'il ama xadiiska ka xooga badani ina allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa quraysha min kinaana wastafaa bani haashim min quraysh wastafaanii min bani haashim ilaahay kinaana wuxuu ka doortay ismaaciilintuu dhalay qurayshna wuxuu kasii doortay inta kinaana ka mida bani haashimna quraysh buu kasii dhex doortay anna wuxuu iga sii dhex doortay quraysh aabbayaashiisuna dhammaan waxay ku wada dhasheen xalaal wax sifaaxoo xaaraan ku dhashay meel la kama soo gelin xataa guur inuu la dhaliilayo kumuu jirina guur wada sax ah ayay ku dhasheen ma ra'aahu qofka arka badiihatan qacda koobaad horaysumay dhex gelin iminkuunbays arkeen haabahu haybad buu dareemaya waa haybadaysanaya walihaadaaba waxa dhacday nin baa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam deeta uu jareeyey ninka caraabigii saasuu jareeye uu kurbaday deete wuxuuhi hawin calayka fa ana lastu bimalikin inamaa ana ibnu imra'atin min quraysh kaana ta'kul qadiid eh, boqorumaad iman iyo nin dee ciidamo iyo umuuro lahe waxaad u timi nin ay dhashay gabadh quraysheed oo areerinka iyo muqmada cuni jirtay islaan iska caadiya oo qof caadiya ah, oo qof caadi dhalay ayaad la joogtaaye waxba kurban buuri marka qacda koobaad wuu kurban jiray qofkiioo haybad kheyra caadiya ah la socotay waman khaaladahu macrifatan ka aqoon u dhexgala isbartaana axaba waa jeclaan jiray bikulli qalbihi xabadda isaga dhigayeen iyo leebka iyo xabadda waxaan uga jeedaa wixii halkaa xabad ahaa xilliga ayay isaga dhigayeen iyo warankaba yaquulu wuxuu odhanayaa naacituu ka sifaynaya lam ara ma arag qablahu hortii walaa bacdahu milah tafsiirka dheer soo ahrinay aynu toos gudubno qaala xadaana sufyaan bnu wakiicin qaala xadaana jumeyc ibni cumayr ibni cabdiraxmaan alcijli xadiikana waa xadiis daciif ah wuxuu daciif ku yahay abi cabdilaahi tamiimi waan arki doonnaa oo aan la garanaynin oo majhuulah iyo jumeyc ibni cumayr oo daciif ah waa daciif waana raafidi sida ibni xajar leeyihi xadaana sufyaan bnu wakiicin qaala xadaana jumeyc ibni cumayr ibni cabdiraxmaan alcijli imlaa'an calayna min kitaabi imlaa'an wuxuu nooga yeedhiyey alayna annaga haddaanuna ardaynahay min kitaabihi saa waxa u yeli jireen kitaabka hadduu sheekhu kitaabka ka ahriyo isagoo xifdisan iyo hadduu dusha ka yeedhiyo waxa qalad yar oo aad u qalad yar markuu kitaabka ka yeedhiyo <coughs> qaala wuxu uhi ahbaranii rajulu min bani tamiim halkaa tamiil buu qoray laam laama idiin qoray tamiim rajulu min bani tamiim min wuldi abi haala zawji khadiija yukna waxaa lagu kunyeynaya aba cabdillaah can ibni liabi haala can ilxasan bni caliy radi allahu canhu ibnigaasi ayaa majhuula can ilxasan bni caliy bni abi aalib radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi sa'altu waxaan weydiiyey khaali abtigay hind ibni abi haala ayaan weydiiyey wa kaana wuxuu ahaa wasaafan nin tilmaan aqoon dadka tilmaanta yaqaana ee dirsooca yaqaana ayuu ahaa can xilyati rasuulillahi sala allahu aleh wasalam rasuulka quruxdiisii baan weydiiyey marka sida xadiiska ku arkaysaan ninka reer bani tamiim waxaa dhalay abihaala sawja khadiija ayuu ka soo jeedaa abuu cabdulaahi baa la ydhaa isagu waa majhuul ma garanayno ibnin liabihaala isaga waa la garanaya waa hindi ibni abihaalo waa saxaabi muxuu ugu noqday xasan ibni cali muxuu abti ugu noqday dee hindi ibni abihaala waxaa dhashay khadiija faadima bintu muxamedin sala allahu caleh wasalamna khadiijaa dhashay macnaa waxa weeye hooyadii buu la walaaliyey xagga hooyuu kala walaaliyey waanu islaamay wuxuu ku dhimanayaa dagaaladii jamal ayuu ku dhintay can xilyati rasuulilah waxaan u ahaa wa kaana wasaafan aad buu sifo fiicna wa ana aniguna aishtahii waxaan jeclaanayay an yasifa lii inuu ii tilmaamo minha xilliyadii nabiga iyo quruxdii nebiga shay an shay iga tilmaamo atacallaqu bihi aan ku dhego ku mitido sifa inuu iga siiyo fa qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa fakhman mid weyn buu ahaa oo ilaahay weyneeyey mufakhaman indhuhuna weyneeyaan ishii aragtaa ee weynaynaysay yatala'la'u waa dhalaalayay wejhu wejigiisaa dhalaalaya tala'lu'a alqamar dayaxu siduu u widhwidho leylat albadri habeen shan iyo tobnaad dayxu siduu u wirwidho ayuu wirwidhayey adwala haddii adwala la yidhaa waa khabarkii kaanada adwaluna waa la odhan karaa oo iyadana mubtadaa laga dhigi karaa adwalu wuxuu ahaa mid ka dheer min almarbuuci ninkii gobolka ahaa dhexdhexaadkii in yar buu ka dheeraa wa aqsara waa ka gaabnaa min almushadabi ka aadka u dheer almushadab timirta dheer ee gurmago'ankee caleemaha laga gooyey ayaa mushadab laydhaa markaa ninka dheeree dhuuban ninka dheeree dhuuban bay mushadab oran jireeno timirtaa bila caleemaha ayuu shabbahaya nin dheerna wuu ka gaabnaa ka gaabanna wuu ka yar dheera cadiim alhaama alhaama waa madaxii madaxiisu waa weynaa waa inagii soo marnay madaxa weyne wuxuu sharaf iyo qurux noqonaya markuu jirku wada weyn yahay rajil ashacri timihiisu waa rajilo waa dhexdhexaad mana wada dabacsana mana in infaraqat hadday kala baxayso caqiiqatuhu timihiisu caqiiqatuhu hadday timihu kala baxayaan cid uu qoray miyaa leedihiin caqiisatuhu oo saad ah caqiisa labada riwaayo buu ku yimaadaa caqiiqatuhu waa timaha weliba timaha lagu dhasho ilmuhu timuhu ku dhasho ee maalinta toddobaad laga xiro inaguna ano yixdan idhaahno taasaa caqiiqa la yidhaahdaa markaa nooc tashbiiha timihii nebiga ayuu wuxuu ku shabahayaa timaha lagu dhasho caqiiqatuhu timihiisii haday u kala baxayaan faraqahaa waa kala jeexaye alkaatimoynti waa sharci ka heshay sooma waaye faraqaha waa kala jeexayaa mushkiladda lagu haystaa timaha maaha sahlanaan lahayda timaha tahay wa ilaa hadday u kala jeexmi waayaan oo aanay timuu qoyanayn maalan isku dhegayinna falaa yujaawisu ma dhaafaynin shacruhu timihiisu shaxmata udunayhi dacasha labada dhagood ma dhaafaynin idaa wafarahu markuu timaha daayo ahar lawni inagii shalay soo marayn ahara lown waa midab dhalaalaya waasica aljabiin dhabankiisuna dhaban ballaadhan buu ahaa asaja alxawaajib asaja buuxa alxawaajib sunnayaasha sunnayaal buuxo oo dhammaystiran weeye sawaabiqa oo dhammaystiran min hayri qaran aan laakiin iskaadhin riwaayadka qaar waxaad arki doontaa aad moodeen aqran sidii ummu macbad oo kale qofka meel fog ka joogaa wuxuu moodayaa sunnayaashu inay isgaadheen laakiin xaqiiqatan ismay gaadhine way isku dhowaadeen sawaabiqa waa sunnayaal waaweyn min hayri qaran aan isku joogin waayo isku joogidda isku joogaani qurux ma siyaadiso baynahumaa dhexdooda waxaa mara cirqun xidid baa mara yudiruhu uu buuxiyo alqadabu cadhadu nabigu markuu cadhoodo xididkii laga arki jiray halkaasuu ka soo boodi jiray haddii xididkaa la arko hayaay wey marka wixii la waday iyo dembigii la samaynayey iyo wixii qaldanaa waa in la saxo aqnaa wuxuu ahaa mid taagan alcirnayni sankiisu taagan yahayoo laftaa inagunu idhaahno sanqaroorka alcirnin waa sanqaroorka aqnaa taagan alcirnayni sanqaroorkiisu taagan yahy lahu wuxuu lahaa nuurun buu nabigu lahaa yacluuhu ka koreeya nuur baa ka korreeya gebi ahaan yaxsabu wuxuu moodayaa man lam yata'ammalhu qofkaan u fiirsani ashamma misan taag leh ayuu moodaya oo curka isla maraya oo sanka taagayuu moodaya asham ninka isla weyn baa laydhaha kasallixya garhkiisu waa cufnaa garh cufan oo isku jira oo aan la arkaynin saantii iyo diirkii ayuu lahaa sahla al khaddayni labada dhabanna way sahlanaayeeno hilib badankumuu lahayn dhabanna kala degan waddanka qaar baa laga yaaba dhabanku inuu xoogay fidsan yahay oo hilib leeyahay lakiin isaga wuxuu ahaa asiilu lkhadayn dhabankaa kala deganaa daliica alfami afweyni af ballaadhan buu lahaa waana waxyaalaha isku ammaani jireen ay odhan jireen qofka afka ballaadhani waana fasiix waana cod macayay bay odhan jireen mufallaj alasnaani ilkihiisu waxay lahaayeen fanax mufallaj fanax yaroon weynayn fanaxdu hadday weynaato foolxumay noqotaayo fool kale in la geliyaabay noqotaayo ma qurux bandaato ilkaa isku dhegana isku jagamsanna ma ay jeclaan jirin inay in yar kala yar fog ayaa qurux ahayd daqiiqulmasruba timihiisa laabtuna waa dhuubnaayeen kaanna cunuqahu luquntiisoon hore looga sheekayn ayuu ka sheekaynaya kaanna cunuqahu luquntiisa waxaad mooddaa xagga dheerarka iyo saafiga jiidu dumya luqunta dumyada addumya waa waxaan yahay caruusadan idhaahno ilaa beriga waa la yaqaano hablaha yar baa ku ciyaari jiray luqunta waxaad moodaa luquntaa caruusada ee saafiga ahee timaha aan lahayne cadweyn fii safaa'i lfida fida saafiya laga sameeyey muctadila alkhalqi buu ahaa nabigu wuxuu ahaa mid abuurkiisoo dhani dhexdhexaad yahay baadinun jidh leh mutamaasikun ishaysta baadinun hilboon mutamaasikun hilib ishaysta sawaa'a albadni waasadri laabta iyo calooshuna way sinaayeene wax caloolo ma lahayn cariidu sadri laabtiisu waa ballaadhnayd oo laabtiisani waa weynaa baciidu maa bayna almankibayn labada garabna waa u kala fogaa dakhma alkaraadiis lafuhu bartay isaga yimaadaanna waa u weynaa anwara almutajarid anwara waa ifayey almutajarad inta jidhkiisa bannaan almutajarad inta aan timaha lahayn ee saafiga ahi way ifaysaa mawsuulun waa mida isgaadhay maa bayna allabbati wasura allabba waa dhuunta halkaa dhuunta gudan ayaa allabba laydhaa wasuratina waa xuduntii oo garanaysaan bishacrin baa isku xidhiidhiye timo yajri soconaya kalkhadi sidi laynka timo yarood muddo la jeexay ayaa halkaa mara caariya sadyayni caariya waa qaawanaa assadyayni labada naas tima kuma lahayn wasaafi bay ahaayeen naasaha korkooda nebigu kuma lahayn salawaatu rabbi wasalaamu caleyh time iyo walbatni caloosha tona kumu lahayn maa siwaa dalik inta ka soo hadhay ayuu ku lahaa hareeraha ah ashcara diraacayni labadan curcur wuxuu ku lahaa timo iyo walmankibayni labada garab waa caali sadri iyo laabta xaggeeda sare ayuu xoogay ku lahaa tawiilu zandayni zandaynku waa ay dheeraayeen azandayn waxaa loo jeedaa waa jiqilada jiqiladiisa iyo suxulladiisu waa dheeraayeen raxbu raaxa raxbu waa ballaadhantay alraaxati baabacadiisu baabaco ballaadhan oo aan yarayn ayuu lahaa shasna alkafayni waalqadamayn labada calacalood iyo labada baabacana way hilboonaayeen saa'ila aladraafi jidhka inta kalena waa u dhuubnaa aw qaala wuxuu idhi shaa'ilu ladraaf adraafta inta kale waa u dhuubnaa khumsaanu lakhmasayn khumsaanu wuu taagnaa alakhmasayni laba raysmagaadho raysmagaadhada dhallinyartu waa wada garanayaane cagta markaa dhigto halkaa aan dhulka gaadhayn ayaa maxaa la ydhahdaa rays ma gaadho rayska ma gaadho iyo qoyaanka marka wuu dheeraa khumsaanu waad godnay alakhmasayni labada rays ma gaadha aad bay u godnaayeen masiixalqadamayn cagaha inta kale way sinaayeen oo cagaha inta kale jidhkoodaa sinnaa yanbuu waxa ka boodayay canhumaa labada cagood almaa'u biyaha ayaa ka duulayay say u saafi yihiin idaa saala hadduu dhaqaaqo zaala waa dhaqaaqayay qalcan isagoo cidhibsanaya yakhduu waa tallaabsanayay takafiyan isagoo cidhibsanaya wayamshi waa socon jiray hawnan qunyar buu socon jiray qunyartaa uu soconayo haddana cid walba way ku dabadaali jireen saxaabadu isagoo aan isagu soconaynba ayay wadnuhu afka iman jiray dariica almishyati tallaabadiisu waa dheeray dariic waasica almishya tallaabaduu qaadaa aad ba u dheeray idaa mashaa hadduu socdo kaannamaa waxaad moodaysay yanxadu inuu ka soo hoobanayo min sababin meel taaga ah waida iltafata hadduu daymoodo iltafata jamiican gebi ahaanba waa daymoonayay khaafida atarfi khaafida miduu hooseeyo addarfi ishiisu way ahayd ishiisu way hoosaysayo in badan cirka ma eegayn toosna ma eegayn dhulka ayuu eegayay intan ku kusii macnaynaya nadaruhu eegmadiisa adarfu waa isha khaafida mid ay hoosayso a darfi nadaruhu eegmada uu eegayo ila ardi arladu akaru waa ka badan tahay min nadarihi eegmada uu eegayo ila asamaa'i jullu nadarihi kullu laguma odhan jullu inta badan ee nadarihi eegmadiisuna almudaaxada waa ilqoodha hadduu cid yar eegayo ilqoodhuu ka eegaya luqunta leexin maayo jullu nadari eegmada ugu badani almulaaxada ishuma dhaqaaqaysa ilqoodhuu ka eegaya yasuuqu asxaabahu asxaabtiisuu kaxayn jiray maxaa looga jeeda asxaabtuu kaxaynayay xagga dambuu ka socon jiray wuxuu odhan jiray khalluu dahrii lilmalaa'ika dhabarkayga malaa'igta u daayo iga horeeya sida waxay ka duwantahay ka soo horjeedaa mutakabiriinta iyo dadka isla weyn shuqulkay sameeyaan